وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة هذه مدن مكروهات الصلاة صلاة وحيالها اللون نعي ayuu u baab yahay sheekhu raximah اllahu tacaala bacdama uu ka iyo arkaanu salaad iyo abcaadu salaad iyo sunanu salaad masaa'ilkaas oo dhan bacdama uu ka soo hadlay halkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa waxyaalaha in salaada lagula yimaado ay karaahiyo tahay oo sharcigu uu ku tilmaamay karaahiyo karaahiyada marka la tacriifinayo ama la qeexayo waxaa la yidhaha huwa aladii yuhaabu calaa tarkihi shayga makruuha ah oo karaahiyada waxaa la yidhaha huwa aladii yusaabu waa midka layska yska abaal mariyo calaa tarkihi ka tegiddiisa oo wixii haddii aada iska dhaaftid oo ilaahay dartii aada uga fogaatid ilaahay agtiisa maqaam iyo darajo iyo ajir aada uga gaaraysid walaa yucaaqabu calaa ficlihi laakiin aan laysku ciqaabayn hadduu karaahiyada sameeyo liannahu karaahiyada layskuma cadaabo mana la ysku ciqaabo laakiin ka tegiddeeda ajir ah inaad karaahiyadaa ka fogaatid ood iska dhaaftid ayaa ilaahay agtiisa maqaam aada uga gaari makruuhaatu salaati salaadda waxyaalaha loo kahday kahiiratun way fara badan yihiin minhaa makruuhaadka waxaa ka mida ah aljahru kor u qaadiddii ayaa ka mida ah codka kor loo qaado fii mowdici alisraari siraysiga booskiisii codka kor loo qaado ayaa ka mida waxyaalaha makruuhaatu salaad waxaa ka mida meel sharcigu ugu talagalay codka in hoos loo aqriyo ayaad kor u qaaday tusaale ahaan salaadda hadda aanu tukannay waa salaad casir ah nebiga sala allahu calayhi wasalam ma uusan jidaynin in codka kor loo qaado faatixadii lala jahro oo suuraddii faatixada ka dambeysay in lala jahro nebigu ma jidayn sala allahu calayhi wasalam haddii marka salaadii casirkii iyo duhurkii oo kale fatxadii kor aada u aqriso waa karaahiyo ayaad ku dhacday wa cagsuhu cagsu haada alxukmi waa xukunkan cagsigiisii tan haddaanu sheegnay cagsigeeduna waa karaahiyo oo cagsiga wulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacnii meel loogu talagalay in lala jahro inaad hoos u siraysatid oo hoos u qarsatid iyadana karaahiyo tusaaleahaan salaaddii subaxa labadeedii ragco oo loogu talagalay faatixadii iyo suuraddii ka dambeysaba in lala jahro ayaad faatixadii iyo suuraddii ka dambaysaba hoos ayaad u akhrisatay waa karaahiyow waliltifaatu milicsigii ayaa ka mida waxyaalaha la kahday oo karaahiyada ah ligayri xaajatin dan la-aan uu isaga milmilicsado midig iyo bidix markuu salaaddii isagoo tukanayo ayuu marna bidix milicsan marna midig uu milicsan oo indhihiisii iyo wejigiisii ayuu marba dhinac u jeedin waa karaahiyo xadiis waxaanu shala soo qaadannay laga wariyey umunaa caaisha bukhaari iyo keyrkii ay wariyeen oo umuna caaisha ay tiri sa'altu rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam can iltifaati rajul nabigaan weydiiyey salى اllahu calayh wasalam qofka tukanaya milicsiga uu samaynayo isagoo salaaddii ku jira nebigu salى اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi milicsigaas qofku uu samaynayo waa dafid shaydaanku uu ka dafayo ajirkii salaada ayuu dooni inuu kaa bililiqaysto oo wax kaa goosto oo u wax kaala haro ayuu dooni marka waxaa weye qof salaadiisii u nugleynayo u jilcinaya shaydaan inuu salaadiisii ajirkiisii uu baabi'iyo wayo qofka iltifaatka samaynaya oo milicsiga samaynaya waxaa kaloo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i saddexdooduba ay soo saareen xadiis nabigu uu yidhi salى اllahu calayhi wasalam laa yazaalu اllahu muqbila calى اlcabdi wa huwa fii salaatihi maa lam yaltafit waxaa nabigu yihi salى اllahu calayh wasalam laa yazaalu llahu ilaahay kama zuulo muqbilan calى اlcabdi addoonkiisa inuu qaabilayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala si naxariis leh ilaahay uu ku qaabilayo wa huwa fii salaatihi addoonku intuu salaadiisa ku jiro ilaahay subxaanahu watacaala wuu qaabilaaho naxariis ayuu ilaahay ku qaabilaa subxaanahu watacaala maa lam yaltafid hadduusan milicsi samayn haddaadan milicsi samayn ilaahay subxaanahu watacaala qabuulkiisa iyo iqbaalka iyo qaabilidda ilaahay ayaa kugu socda iyo naxariista ilaahay fa idaa altafata addoonku hadduu milmilicsado insarafa canhu ilaahay waa ka gadoomaa subxaanahu wa tacaala oo ilaahay il naxariisla kuma fiirinayo dee addoonkii khushuucii iyo degganaashihii laga doonayay salaadda inuu ku deganaado wuuba ka sii jeestay marka ilaahayna waa ka sii jeesanaa haddaad adigu qofka milmilicsi samayso oo salaaddii milicsi aad ku samaynaysid ilaahay subxaanahu watacaala kuma danaynayo walidaalika sidaasaa sharcigu ugu tilmaamay milicsigu inuu yahay karaahiyo ligayri xaajatin dan la-aanna wax loo milicsado dan la-aan la yidhi maxaa baxay haddii meeshu meesha aad ku tukanaysid meel cabsi badan ay tahay oo tuug iyo waxyaalo alaabtii kaa xadaya haddii goobta ay joogaanoo goobtu goob laga baqayo ay tahay dee meeshii dharkaagii iyo alaabtaadii oo agtaada taalla isha mar waad ku xadi kartaa adigoo ula jeeda biniyati alxifdi waaricaaya adigoo ula jeeda ricaayo iyo alaabtaada inaad ilaashato tuuggii marka indhahaagu fiirsano wuxuu isleeyahay wadaadkan hal mar hadduu uun alaabta uun kasii wada jeesan lahaa aad qaadatid marka adigoo tuuggaa iska ilaalinaya alaabtaadii waad milicsan kartaa yacni adigoo ula jeeda alxifdi waaricaaya xifdi iyo ricaayo alaabtaada inaad waardiyeysato ilaashato haddii meel cabsiya ay jirto oo alaabtii lagaa qaadanayo iltifaatkaasi markaasi karaahiye noqon maayo haddii xaajadaasi ay jirto walishaaratu ishaaradii ayaa makruuhaadka ka mid ah in wax la ishaaro ligayri xaajatin dan la-aan in wax loo ishaaro oo tusaale ahaan waxa weeye qofkii isagoo salaaddii ku jira ayuu gacmihiisa iska taagtaagi farihiisuu taagtaagiyu isishaari waa karaahiyow haddii saddex goor gacantii ishaaradeedu ay gaarto dee saddex goor aada gacantii taagtaagtana salaadiiaba kaa buraysa oo saddex dhaqdhaqaaq oo xidhiirah haddaad la samayso salaaddii ayaaba kaa buraysaba ishaarada marka sheekhu wuxuu shardi uga dhigay ligayri xaaja waa ishaaro dan la-aan ah ayaa karaahiya adigoo wax danaya wax ulajeeddo ah oo aad ka leedahay aysan jirin ayaad gacmihii iska ishaari maxaa baxay haddii xaajo ay jirto xaajo ayaa jirto oo yacnii qofkii tusaale ahaan alaab ay ka maqan tahay adigoo tukanaya ayuu alaabtiisii ku jahwareersan yahay alaabtiina waad og tahay meesha ay taallo adigana dee ma hadli kartid oo salaadaad ku jirtaa gacantaad marka sidaa u leedahay adoo salaaddii ku jira hal maraad gacantiisaa ugu taagi yani qofkii wuxuu dareemahayaa meesha gacanta aada ku taagayso in alaabti ay ka xigto jihada inay ka xigto haddii marka qofka ishaarada alaabta aad u ishaaraysid ood leedahay jihada ayay alaabtu ay kaa xigtaa karaahiye noqon mayso markaa haddii xaaja iyo dan muhima ishaaradu ay tahay walisraacu degdegtii ayaa karaahiyada ka mida walisraacu dedejintii ayaa karaahiyada ka mida waxyaalaha makruuhaadka ah ee salaada aan loo ogolayn oo in laga ilaaliyo ay mar walbaba muhim tahay waxaa ka mid a ah israac fi اlaqwaali waalafcaal yacni ficilada salaada aada samaynayso arkaantii inaad aada u dedejiso aqwaashii hadalladii lagu hadlayay lagu cibaadaysanayey inaad aada u dedejiso karaahiyahu tusaale ahaan faatixadii markaad aqrinayso muduuddii faatixadii iyo shuduuddeedii iyo axkaamteedii iyo qunnadii inaadan waxba xaq dhowrin oo waxba aadan ilaalin bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد saas aad salaaddii u tukato karaahiyo wey haddii xaraf ka mida aad ka tagto ama hal shid aad ka tagtana salaadiyaaba buraysa markay karaahiye noqonayso shidkiina waad la iman laakiin israac waxaad samaynaya xadgudub ah yacni dedejin iyo boobsiis xadgudub ah haddaad samaysid karaahiyo wey waxaa la mida sidaas oo kale afcaashii iyo arkaantii salaadda haddaad aada u goobsiinaysid oo tusaale ahaan sujuuddii hal maraad wejiga uun gow siin isla markiiba haddana koraad ka soo qaaday isla markiiba rabi firli dhexaad ku sii akhrin salaaddii aad madaxa isku gelisay marka madaxii iyo majihii ayaad salaaddii isku gelisay oo tusaale ahaan dee qofka marka la doonayo markuu rukuuca ka soo laabanayo samica allaahu uu leeyahay sida kutubteennii hore aanu ku soo barannaba madaxa koruqaadkiisa markuu bilaabayo ayuu wuxuu leeyahay samica allaahu liman xamida intuu dhex soo socdo wey intaas adkaarta u akhrisan samica allaahu liman xamida liman xamida markuu yihaaho qumaati oo markaa uu istaagi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kahiira طayiba mubaarakan fiihi waa markuu istaago marka muxuu sameynaa yacni dikriga samic allahu liman xamida inuu istaagiisa ku dhammeeyaa la rabaa hadduu marka yihaaho markuu sii hoobanayo mil الsamaawaati wa mil اlardi sujuuddii markuu kusii dhow yahay ama sujuuddii uu ku dhameeyeyba mil الsamaawaati wa mil alardi mil maa shiئta min shayin bacd markuu leeyahay waaba sujuudsan yahaba qofkaas marka waxaa weye ficilka uu samaynayo waa karaahiyo lannu salaaddii madaxii iyo majihii ayuu isku geliyo isku kala duuduubay salaadaada kala saar kala leexi si khushuuc iyo deganaashu ay ku jirto ilaahay ugu caabo wal-iidaanu makaan degiddii ayaa makruuhaadka ka mida waxyaalaha karaahiyada ka mida waxaa weeye masjidkii hal makaan iyo hal boos inaad ka degto hal meeloo aad ka fadhiisanaysid ood ku tukanaysid oo meel kale aadan u leexanayn meel kalena aadan aadaynin karaahiyow tusaale ahaan hal tiiroo tiirarka masjidka ka mid a ayaad calaamaysatay markaad soo gashaba tiirka uunbaad isku aadinay xaggana ma ku tukanaysid dhinac kale kuma tukanaysid tiirka un baad ku tukan meel yaroo geesi aad calaamaysatay halkaa un baad shanta salaadood ayaad meeshaa u laasimi waa karaahiyow anna waxaa weeye qad yu-addii ila riyaa waxaa dhici karta inuu ficilkaasi ku gaarsiiyo istusus inuu ku gaarsiiyo oo naftu ay ku tiraaho markan dadku meerkan inaad tahay muraabid oo mulaasimo safka hore meesha aad ka laasimayso dadku ha ku arkaan naftu inay marka waxyaalo khalada kugu sheekayso ayaa laga baqi walidaalika mas'alada iidaanka hal meel iyo hal buqco in laga laasimo masjidkii karaahiyow sujuudu sahwi haadaa midkani sujuudu sahwi waa axkaamtii sujuudu sahwigi halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay sujuudu sahwiga iyo axkaamtiisa iyo sababaha keena sujuudu sahwiga sujuudu sahwiga waxyaalaha sharcigu uu jideeyey xigmooyinka waxaa ka mid a ah, waa jabran likhalalin waqaca fi salaa jabran likhalalin waqaca fi salaa sujuudu sahwiga xigmooyinka loo jideeyey waxaa ka mid a ah, khaladaad ku dhex dhacay iyo nusqaan salaadii ku dhex dhacday ayaa loogu tala galay sujuudu sahwigu inuu kabo oo nusqaantaa uu buuxiyo marka sujuudu sahwigani wuxuu muhim u yahay qofku sunnooyin uu ka tegey iyo abcaad uu salaadda uga tegey ayaa loogu talagalay in uy u kabo sujuudu sahwi sujuudu sahwi sujuudu sahwigu sajdataani laba sujuudoodu labadaas sujuudoodoo qubayla salaami salaamta horyarowgeeda ahaadeen intaan la salaamo naqsin wax yar ka hor markii atixiyaadkii aada dhammaysay welina aadan salaamo noqsan wax yar ka hor ayaa lala yimaadaa sujuudu sahwiga yusannayaani labadan sujuudood oo sujuudu sahwiga labadan sujuud waa la sunneeyaa liaxadi arbacati ashyaa liajli axadi arbacati ashyaa afar shay midkood dartood ayaa loo sunneeyaa labadan sujuudood oo sujuudu sahwi wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala sababahan soo socda ee afartaa mid ka mid a ah. haddii ay kugu dhacaan waxaa loo sunneeyaa sujuudu sahwi inuu qofkaasi la yimaado tarki bacdin qayb ka tegiddeedii qaybtaasoo min abcaadi salaati salaadda qaybaheedii ka mid a ah. casharkeennii shalay ayaannu ku soo qaadannay abcaadu salaad cishruun inay yihiin ilaa labaatan inay gaarayaan abcaadu salaad ayaannu soo qaadannay marka qaybihii cashirkeenni shalay aanu ku soo qaadannay haddii hal qeyb oo ka mida ah qofku uu ka tago waxaa loo sunnaynayaa inuu la yimaado sujuudu sahwi tusaale ahaan qofkii wuxuu ka tegey qunuudkii qunuudkii salaadii subxigii ayuu ka tegey ama wuxuu ka tegey ataxiyaadkii ugu horeeyey ayuu ka tegey waxaa la sunnayn inuu sujuudu sahwi uu la yimaado aw amase bacdihi tarki bacdihi bacdi lbacdi bacdigii qaybtiisii qeybtaas ka tegitaankiisiiu yacni bacdigii qayb ka midoo laga tegay maxaa loola jeedaa ulajeeddada laga leeyahay waxa weeye yacni abcaadu salaad bacdigii oo dhan kama tegin laakiin qeyb ka midahuu ka tegey qeyb ka mida ayuu ka tegey tusaale ahaan yacni qunuudkii ayuu hal eray ka tegey allaahuma hdinaa fii man hadayta intuu dhihi lahaa wuxuu ka bilaabay fii man hadayta muxuu ka tegey allaahuma iyo ihdina ayuu ka tegey qunuudkii o dhan wuxuu ka bilaabay fii man hadayta fii man hadayta marka haddii qunuudkii uu ka bilaabay muxuu ka tegey erayuu ka tegey qunuudkii ka mida hadhow maxaa laga doonay inuu la yimaado sujuudu sahwi sujuudu sahwi inuu la yimaado walow xarfan walow kaana almatruuku shayga laga tegay xarfan hal xarafba ha noqdo weliba sheekhu wuxuu ku leeyahay kelimo iyo jumlo shardi ma ahane hal xaraf xataa abcaadu salaad ka mida hadduu qofku ka tago waa inuu la yimaado sujuudu sahw wa ficli maa shay samayntiisiiw shaygaasoo yubdilu camduhu shayga kaskiisu uu burinayo walaa yubdilu sahwuhu shaygaa halmaankiisuna uusan burinaynin idaa fucila huwa shaygaa haddii la sameeyo sahwan min sahwin halmaan haddii shaygaa loo sameeyo waxaa kaloo ka mid a sababaha keeni kara sujuudu sahwi inuu qofku uu sameeyo wax hadduu kas u samayn lahaa salaaddu ay ka buri lahayd laakiin hadduu halmaan u sameeyo salaaddu aysan ka burayn waxaan hadduu kas u samayn lahaa salaaddu way ka buri lahayd laakiin hadduu halmaan u sameeyo salaaddu kama burayso maxaa ka mid a shaygaas waxaa ka mid a kalakli اlqaliil wاlkalaami اlyasiir yacnii isagu intuu ishalmaamay wax yaruu cunay wax yaroo cunto ah ama wax yaroo cabitaan uu cabbay waana ishalmaamay de hadduu waxaas yarka ah oo cabitaanka ama waxaa yarka ah cunidda ah kas hadduu u samayn lahaa maxay noqon lahayd walow wax yarba ha cuna xabad sisimaba allah ka dhigo hal xaboo sisin ka mid ah ama hal xaboo qamdiyaba ha cuno hadduu doonaye kas hadduu u samayn lahaa maxay noqon lahayd salaadaasi baadilay noqon lahayd oo idburi lahayd laakiin hadduu cuno sahwi uu u cunona sujuudu sahwi salaaddii ma ka burayso laakiin waxaa loo sunnayn inuu la yimaado sujuudu sahwi wa naqli rugni rugni guurintiisii wey rugnigaasoo qowliyin ee qowl loo nisbeeyey ilaa hayri maxallihi rugnigaas qowliga ah maxalkiisa maxalkaa gayrkiis loo guuriyo waxaa ka mid ah asbaabta keeni karta sujuudu sahwiga arkaantii qowliga ahaa oo lagu hadlayay mid ka mid ah ayuu booskiisii loogu talagalay intuu ka bedelay uu meel kale ku akhriyey tusaale ahaan wuxuu is arkay ataxiyaadkii asagoo ku akhrinaya istaag isagoo taagan oo dhahaya ataxiyaatu almubaarakaatu salawaatu isagoo dhahaya ayuu is arkay waana taagan yahay ama wuxuu is arkay asagoo fadhiya oo faatixadii fadhi ku akhrinayu arkay dee qofkaa maxaa laga doonay waxa hadduu sameeyey sujuudu sahwi inuu la yimaado maadaama rugni qowliya uu u guuriyey meel aan loogu talagelin iqaaci rugnin rugni riditaankiisiiu rugnigaasoo ficiliyin ficil loo nisbeeyey maca ixtimaali ziyaadati ziyaadada suurtagalkeeda micigeedana uu rugniga ficliga ah uu riday waxaa kaloo ka mid ah asbaabta sujuudu sahwiga keeni karta qofkii wuxuu sameeyey rugni ficil ahaan loo samaynayo ayuu sameeyey oo dhaqdhaqaaq lagu samaynayo iyadoo rugnigaasna ay suurtagal tahay inuu zaa'id yahay rugni wuxuu sameeyey ficili ah oo ay suurtagal tahay rugnigaasi inuu salaaddii ziyaado ku yahay tusaale ahaan maxaa ka mid a waxaa ka mid a qofkii isagoo ragcadii saddexaad maray salaaduna ay tahay salaad rubaaciye ah ee afar ragco ah duhurkii oo kale isagoo tukanaya ragcadii saddexaad markuu maray wuxuu ku shakiyey hal hiya raabica ow haaliثa talow ragcadani ma tii saddexaada mase tii afaraad wey maxaanu ku soo baranay kutubteennii hore inuu qabsanayo ragcadu inay tahay tii saddexaad mar walbaba cadadka yar inuu xisaabsanayo marka wuxuu qabsaday cadadkii yaraa oo wuxuu ka dhigtay ragcadan inay tahay ragcadii saddexaad muxuu la imaanaa ragco kale oo afaraad ragcada afaraad uu la imanayo maxaa suurtogala inay ziyaado tahay ziyaado inay tahay oo ragco shanaad ay tahay ayaa suurtogala laakiin isagu kasna uma samay idan marka qofka isagana maxaa sunnaa inuu la yimaado sujuudu sahwi marka afartaas sababood mid ka mid a ah, haddii laga helo qofkii tukanayey waxaa loo sunneeyaa inuu la yimaado sujuudu sahwi sujuudu tilaawati haadaa midkani axkaamu sujuudi tilaawa qur-aan akhrinta sujuuddeedii sujuuddaas axkaamteedii wey halkan wuxuu dooni sheekhu raximah ullahu tacaala inuu ka guda galo qofku hadduu aayadaha loogu talagalay in lagu sujuudo hadduu aqriyo sujuuddaas axkaamteedii ayuu rabaa sheekhu halkan inuu ka bilaabo a'imada madaahibtu waxay isku khilaafeen aayadaha lagu sujuudo qofku hadduu aqriyo ama uu dhegaysto ma waajibaa sujuudu tilaawuhu mise waa sunno imaamu shaafici raximah ullahu tacaala iyo imaamu axmed iyo imaamu maalik saddexdaa madhab waxay leeyihiin sujuudu tilaawuhu waa sunno laysa biwaajibin waajib ma aha baynamaa sheekhan la yidhaaho abi xaniifa isagu uu leeyahay aayadaha lagu sujuudo qofku hadduu aqriyo ama uu dhegaysto waa waajib inuu sujuudo walidaalika marba haddii madaahibta qaarkoodba ay leeyihiin shaygani waa waajib waxaa muhim ah qofku inuusan ka tegin qofku mar walbaba inuusan ka tegin لأnنه qاacida فiqhiya waxay leedahay alkhuruuجu min اlkhilaafi mustaxabun alkhuruuجu min اlkhilaafi mustaxabun khilaafka mar walbaba in laga baxo oo qofku masalada khilaafiyada uu iska ilaaliyo waa sunno maadaama abi xaniifa oo madaahibta ugu waaweyn islaamka ka mida isagu uu leeyahay sujuudu tilaawuhu waa waajib waa sunno aad marka u adag qofku mar walbaba sujuudu tilaawaha markuu gaaraba inuu mar walbaba uu sujuudo walidaalika abi xaniifa wuxuu u soo deliishadaa aayadda qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi famaa lahum laa yu'minuun waidaa quri'a calayhim اlqur'aanu laa yasjuduun ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay famaa lahum ayaga maxaa u sugnaaday dadkii laa yu'minuuna aysan rumaynaynin qur'aanka iyo xaqa aysan rumaynayn waidaa quri'a calayhim اlqur'aanu qur'aanka haddii lagu dul akhriyana laa yasjuduuna ma sujuudayaan marka maxaa lagu eedeeyey hadalkaasi wuxuu keeni u leeyahay abi xaniifa maadaama ilaahay dadkii uu ku eedeeyey qaybo ka mida markii qur-aanka lagu dul akhriyo inaysan sujuudeyn halkaa waxaan ka fahmaynaa uu leeyahay eed in loo qabsanayo qofkii sujuud yacni sujuudan la yidhaha sujuudu tilaawa qofkii ka taga in eed loo qabsanayo isagoo waajib ka tegey ay la mid tahay sujuudu tilaawati akhrinta sujuuddeedii arbaca casharata afar iyo toban oo sajdatan min sajdatin ee sujuud ah yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay qur-aanka kariimka ah afar iyo toban meelood ayaa lagu sujuudaa oo afar iyo tobankaa meelood qofku hadduu gaaro inuu sujuudo ayaa la sunneeyaa tusannu hiya sujuudan la yidhaaho sujuudu tilaawa waa la sunneeyaa daakhila salaati salaadda gudaheedii ayaa lagu sunneeyaa wa khaarijahaa khaarija salaati salaadda bannaankeediina waa lagu sunneeyaa sujuudu tilaawa yacni ulajeedada hadalkan sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye adigoo salaaddii ku dhex jira ayaad waxaad akhrisay aayadihii lagu sujuudi jiray aayad ka mida ah. ayaad akhrisay maxaa sunnaa inaad sujuudid ama salaaddii bannaankeedaad taagan tahay oo salaaddii kuma jirtide adigoo qur-aankii iska akhrisanaya ayaad waxaad soo gaartay meelihii lagu sujuudi jiray waa lagu sunneeya mar walbaba sujuud yacni sawaaءun kunta fi daakhili salaati aw khaarijiha ama salaadda gudaheeda ku jir ama salaadda bannaankeeda ahaaw marba haddii aayadaha lagu sujuudayo qaybo ka mid aada ah akhrisid waa sunno inaad sujuudid fii arbacata cashara afar iyo toban ayaa lagu sujuudaa oo mowdican min mowdicin meelood afar iyo toban meelood ayaa lagu sujuudi afar iyo tobankaas meelood oo min alqur'aani ee qur-aanka kariimka ah ka mida walaysa minhaa sujuudu tilaawihii ka mid ma ahan saad sajdatu saad suuratu saad sajdada ku jirta sujuudu tilaawa ka mid ma ahan bal sajdatuhaa sajdatu saad suuratu saad sujuuddeedu sajdatu shukrin waa sujuudu shukri ma ahan sujuudu tilaawa waa calaa madhab اlimaam الshaafici waa sida imaamu shaafici uu qabo oo uu ku tegey a'immadu waxay isku khilaafeen sajdadan ku jirta suuratu saad faاstakfara rabbahu wa khara raakican wa anaab markii meesha aayadda la gaaro suuratu saad faاstakfara rabbahu wa khara raakican wa anaab halkaa markii la gaaro imaamu shaafici wuxuu leeyahay waxaan u sujuudaynaa sujuudu shukri laakiin sunno ah ma ahan inaad u sujuudid sujuudu tilaawi marka farqiga u dhexeeya sujuudu shukrigan iyo sujuudu tilaawa muxuu yahay farqigaas farqiga udhexeeya waxaa weeye yacnii qisada aayaduhu waxay ka sheekeynayeen nebiyullaahi daawuud calayhi salaatu wassalaam nebiyullaahi daawuud markii ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadiisii uu aqbalay ayaa ilaahay jala jalaaluhu markuu ka sheekeynayo wuxuu yidhi fastakfara rabbahu rabbigiisu wuxuu weydiistay dembi dhaaf wakhara wuuna dhacay nebiyulaahi daawuud raakican wa anaab isagoo ilaahay u rukuucsan oo ilaahay u sujuudaya ayuu ilaahay dartii u dhacay ilaahayna wuu usoo laabtay subxaanahu wa tacaala imaamu shaafici marka wuxuu leeyahay sujuudda annagu markaan aayaddaa gaarno markaan sujuudayno waxaan u sujuudaynaa shukran liqabuul illaahi tacaalaa towbata daawuud waxaan ilaahay uga shukrinaynaa aqbalkii ilaahay nebiyullaahi daawuud towbada ilaahay uu ka aqbalay taasaan ilaahay uga shukrinaynaa saasaa loola jeedaa uu leeyahay sujuudan ku jirta sajdatu saad ee loolama jeedo sujuudan sajdatu tilaawa sujuudu tilaawihii loolama jeeduu leeyahay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala sujuudu shukri haadaa midkani axkaamu sujuudi shukri waa sujuudu shukriga axkaamtiisii halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ka gudageli axkaamta sujuudan la yidhaaho sujuudu shukri sujuudan la yidhaaho sujuudu shukri waa sujuud mar walbaba loo jideeyo cinda tajadudi nicmatin waindifaaci niqmatin cinda tajadudi nicmatin markii nicmo cusub ilaahay uu ku siiyo waindifaaci niqma ama meel musiibo aad ka filaysay musiibada ilaahay uu kaa xijaabo subxaanahu watacaala walidaalika nabiga salى اllahu waslama wbaaraka calayhi sida abu daawuud iyo keyrkiisuba ay warinayaan nabiga salى اllahu عalيه wasalama waxyaalo farax gelinaya markii loo soo sheego sujuudu shukri ayuu u dhici jiray rasuulku salى اllahu عalيه wasalam waxaa abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey kaana الnabiyu salى اllahu waslama wbaaraka calayhi nebigu wuxuu ahaa jiray idaa ataahu amrun amar hadduu u yimaado yusaru bihi nabiga looga farax gelinayo ow bushira bihi ama haddii arrin loogu bishaareeyo rasuulku salى اllahu عalيه wasalam khara wuu dhici jiray saajida shukra lilah isagoo sujuudsan oo ilaahay u shukrinaya oo arrinkaa farxadda le ilaahay uga shukrinaya ayuu sujuud u dhici jiray rasuulku salى اllahu waslama wbaaraka calayh walidaalika ku dayasho nabiga salى اllahu عalيه wasalama ficilkiisa looga dayanayo ayaa waxaa sunnaha qofku marba haddii musiibo meel uu ka filayo ilaahay musiibadii uu ka difaaco ama khayrba ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ay uga yimaadaan oo bishaaro loo soo sheego inuu sujuudo sujuudu shukri sujuudu shukrigu sajdatun waa sujuud sujuuddaas oo tusannu lagu sunneeyo khaarija salaati salaadda bannaankeeda lagu sunneeyo faqad oo kale ah yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay sujuudan sujuudu shukriga ah gudaha salaadda lagulama yimaado gudaha salaada waxaan loogula imanayn maalan adigoo salaad duhura tukanaya ayaa salaadii adigoo ku dhex jira waxaad maqashay khayr iyo bishaaro kuu soo hoyatay salaaddii inaad ku dhex jirtaa haddaad dhacdo ka waran sujuud sujuudu shukrigan u dhici salaaddii dhexdeeda ku jirtaa salaaddii dhexdeedii ayaad ku jirtaa haddaa arrinkaa camdi aad u samayso kas aad u samayso adigoo sujuudu shukrina u niyeysanaya salaadaadii baatil wey leanna waxay baatil ku tahay laqad zidta ficlan laysa min afcaali الsalaaة yacni waxaad sijiyaadisay sujuud aan ka mid ahayn sujuudihii salaadda lagu jideeyey sujuudihii salaadda lagu jideeyey sujuud aan ahayn ayaad siyaadisay walidaalika sujuuddan waxaa lagu sameeyaa salaadda bannaankeeda cinda xuduudi nicmatin nicmo soo darinteeda agteeda ayaana la sunneeyaa sujuudan sujuudu shukrigaa aw indifaaci niqmatin ama musiibo difaaceeda agteeda ayaa la sunneeya markii nicmo aadan filaynin lagugu bishaareeyo ama musiibo markaa aad meel ka filaysay musiibadii ilaahay uu kaa xifdiyo oo ilaahay uu kaa badbaadiyo ayaa la sunneeyaa inaad la timaadid sujuudu shukri aw amase ru'yati mubtalan aw amase rubyati mubtalan ama ruux la imtixaanay aragtidiisii aragtidaa agtiisaa la sunneeyaa sujuudu shukri aw caasin aw liru'yati caasin ama qof ilaahay rasuulkiisa ku caasiyey salى اllahu عalيه wasalam aragtidiisa agtiisana waa la sunneeya sujuudu shukri asbaabta sujuudu shukriga loo suneeyo waxaa ka mid a ru'yatu mubtala qof la ibtileeyey oo la imtixaanay oo musiiba ay ku dhacday ayaad aragtay musiibadaas waxay uga dhacday fii badanihi aw fii caqlihi caqliga isagoo ka xanuunsanayo iska waalan ayaad aragtay ama waxaad aragtay jirkiisii oo juudaam iyo baras iyo xanuuno khatara qof ay hayaan ayaad aragtay waxaa sunnaa markaas oo kale meel inta tegtid adigoo qofkan ka dhuumanayo aadan u muujinaynin sujuudda inaad ilaahay ku shukriso ilaahay kaa xifdiyey oo kaa badbaadiyey musiibada qofkan iyo ibtilaha imtixaanka qofkan ku dhacay allihii kaa badbaadiyey adigoo u shukrinaya inaad meel inta tegtid oo ad ka qarisid ayaa sunno ah laakiin uma muujinaysid qofkan iska xanuunsanaya hortiisii haddaad ku sujuuddo dee qofkii niyad jabay ku noqonay niyadjab ayay ku noqon wuxuuna u ekaanaa qofkani ama uu u qaadan karaa qof ku jeesjeesaya ama ku faraxsan yacni musiibada ku dhacday inay tahay marka waxaa sunnaha qofkaasoo kale in laga qariyo sujuudu shukriga ilaahay aad u celinaysa aw caasin aw mase liru'yati caasin ama ruux caasiya aragtidiisii aragtidaa dartiis ayaa isagana loo sunneeyaa sujuudan sujuudu shukriga in loola yimaado ama waxaad aragtay qof macaasidii mujaaharo samaynay qof macaasidii la jahray oon ilaahayba ka xishoonaynba qof yacni dadkii iyo bulshadii iyo mujtamacii dhexdeedii macaasi kula jahraya ayaad aragtay qofkaas waxaa sunnaa isagoo kuu jeeda inaad sujuudu shukri u dhacdid yacni wacdi iyo waano waxaa laga yaabaa inuu u noqdo sujuudan aad ku sujuudayso o ilaahay dartii aad u sujuudayso inuu qofku dareen ah uu galo war qofkan muxuu u sujuuday wuxuu u sujuuday musiibada ku haysata iyo balaayada iyo dembiga iyo cisyaanka aad ilaahay hortiisa ku samaynaysid oodan xishoonaynin xishood daradaada allihii ka badbaadiyey uu qofkan u sujuudi qofkii marka waxaa laga yaabaa inay sabab ugu noqoto hidaayadiisa iyo inuu jidka ilaahay uu soo qaado marka caasiga waa loo muujinaa laakiin qofka mubtalaaya saaxibulibtilaa waa laga qarsan sujuudda sujuud shukriga uu la imanayo waxyaalaha casrigan hadda soo cusboonaaday waxaa ka mid a ah, inta la maqlay uun sujuudu shukri ayaa la sujuudaa ayaa waxay samaynayaan qoladii maaragta ahay banooniga cayaaraysay koox ka mida ah markay guulaystaan garoonkii inay ku sujuudaan oo yidhahaan sujuudu shukri ayaa sharciga islaamku qabaa marka sujuudu shukriyaan la imanayno de sujuudu shukrigu waxay iska leedahay asbaab sharci ah asbaab sharci oo loo sujuudo waxaad ilaahay uga sujuudayso ood ilaahay yacni ugu shukrinayso horta maxay yihiin waxaad ilaahay uga shukrinayso ma waxaa weeye cayaar lagu guulaysayee lahw oo ilaahay uu leeyahay afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathaa wa annakum ilaynaa laa turjacuun ilaahay jala jalaali wuxuu leeyahay ma waxaad u malayseen inaan cayaar cayaar idiin abuuranay dee lahwigii iyo cayaartii abuurista bini aadamka xigmaddiisaba aan shaqo ku lahayn oo xikmaddii laguu abuuraba aan ahayn inaad lahwi iyo cayaar iyo maalaayacni wakhtigaaga aad ku lumiso inaad lahwi iyo maalaayacni aad tidhaa ilaah waa kaaga shukrina waafajintaadi waafajisay maalaayacniga taasi waa caqli darro iyo diin la-aan wey caqli darro iyo diin la-aan midda kale iyadoo nafsadeeda waxaa meesha soo gelaya oo waxyaalahan yacni sallaxa ama banooniga marka maaragta salaxa lagu cayaarayo ama rooga cagaaran ee doogga ah marka ay dadka laacibintu ku sujuudayaan intooda badanna ma weyse qabaanba sujuuddana shuruuddeeda waxaa ka mid a ah inuu qofku mutawadi yahay lanna waxaa weeye sujuuddu waa juz-un min ajzaa'i salaad waa salaada qaybaheedii qayb ka mida ah, mana ansaxayso weyse la-aan qofkii marka isagoo maanta o dhan iska cayaarayay oo banooni cayaarayay rubamaa laga yaabo in cawradiisii ay bannaanka taallo oo cajirkiisii uu iska qaawan yahay ayuu wuxuu maqlay waxaa lala yimaadaa sujuudu shukri nicmo haddaad heshid markaasu isagoon weyse qabin inta badan ayaa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay uga shukriyo limaada maxaad ilaahay uga shukrine guusha lahwiga iyo mala yacni waxa loo sujuudayo waa xikmad sharci ah xikmad sharci ah in musiibo kugu soo socotay ilaahay uu kaa difaaco ama sidaas kale khayr aadan filaynin oo bishaaraha in ilaahay agtiisa uu kaaga yimaado ama ruux caasiya hor yacni inaad sujuudayso ama ruux saaxibu libtilaa ah oo cudurro iyo ay ku dhaceen asbaabtaas sharciga ah oo xigmadaysan oo dhammaan xigmad ku salaysana loo sujuudaa laakiin waxaan ilaahay uga sujuudi waafajinta ilaahay waafajiyey maalaa yacni taas waa nooc min alistihzaa biddiin waana qilatun fi اlcaqli waاddiin waa qof caqligiisi iyo diintiisii labaduba ay ku yar caqliguna uu ku yaryahay diintuna uu ku yaryahay qofka noocaas yacni guul banooni aan ku guulaystay ayaan ula imaana dhahaya sujuudu shukri waxyaalaha waaweyn ee mahaamida ah ee islaamka muhimka u ah wey waxaa ilaahay looga shukrinayo walidaalika abubakar sidiiq wuxuu la yimid sujuudu shukri markii dhulkii yamaama uu ka xoreeyey ninkii la dhihi jiray musaylimatulkadaab musaylimatulkadaab oo dhib badan ku hayay dowladdii sayidina abubakar sidiiq markii yamaama uu ka yani ka furtay musaylimatulkadaab sujuudu shahwi u dhacay sayidina abubakar sidaa kale soo kale sayidina cali bn abi aalib markii khawaarijtii uu ka guulaystay ninkii nabigu salى اllahu عalيه wasalam uu tilmaamay oo la dhihi jiray duthadiya waa ninkii nabigu salى اllahu عalيه wasalam oo hore usii tilmaamay uu yihi ciidanka markaad laysaan khawaarijta waxaad ka heli doontaan nin wax naas yacni islaamood u eg dhinacaas ay uga yaalaan gacanta gacanta meesha muruqeeda ayaa naas oo kalea ka laalaada astaansaasaad ku arki doontaan dadka khawaarijta aada la dagaalami doonto cali bn abi aalibow marka sayidina cali bn abi aalib khawaarijkii markuu la dagaalamay wuxuu arkay ninkanoo meeshii yaalla oo ciidankii la laayey oo ciidankiisu ay laayeen ka mid noqday khawaarijta markuu arkay ninkan khawaarijta oo meesha yaalla waa sujuuday sayidina cali bn abi aalib marka waxyaalaha muhimka ah ee waaweyn ee guulaha islaamku u soo hoyanaya ama nicmooyinka iyo bishaarada khayrka iyo xigmadaha ku salaysan arrimahaas wey arrimaha loo jideeyey sujuudu shukri in loola yimaado laakiin banooni aan cayaari waa sujuudahay taas ma jirto wey sujuudu shukri salaatu nafli haadihi midani salaatu nafli waa salaadii sunnada ahayd halkan wuxuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala inuu ka guda galo salaadaha sunnada ah ee nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu jideeyey iyo ajirka iyo fadliga looga helayo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala qofku salaadaha waajibkaa ee shanta ah markuu tukado waxaa muhim u ah haddana inuu ku dadaalo nawaafisha iyo sunnooyinka salaadaha rawaatibtaa ah, kuwa sunnooyinkaa sida salaatuduxaa sunatulwitrigii qiyaamuleylkii tahajudkii salaadaha sunnooyinkaa guud ahaanba qofku inuu ku dadaalo waa qeyb ka mida ah waxyaalaha diintiisa iyo maqaamkiisaba ilaahay agtiisa ugu siyaadinaya walidaalika nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayhi xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa ku warinayay ayaa nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu bilaal uu ku yidhi xadiثnii aw akhbirnii biarjaa camali camiltahu fi اlislaam nebigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi bilaalow camalka aad diinta iyo islaamnimada ku samaysay camalka aad ugu rajada fiican tahay ii sheeguu yihi nebigu salى اllahu alيه wasalam fainii samictu dafan calayka bayna yadaya fi اljanna maxaa yeeley wuxuu yihi nebigu salى اllahu alيه wasalam waxaan maqlay shanqartaada adigoo horteyda jannada ku soconaya oo jannada ku dhex haragoonaya ayaan shanqartaadii jannada ka dhex maqlay maxaa kugu rajo badan waxyaalahaad isleedahay ood ku mutaysatay marka bilaal wuxuu yihi rasuulka ilaahi salى اllahu عalيه wasalam weligay weyse qaad ma weyse qaadan ilaa sallaytu bihi ragcatayn mar kasta oo aan weyse qaataba waxaan tukadaa sunnadan la yihaaho sunnat alwudu sunnat alwudu mar walbood weyse qaadataba waa inaad ku tukato laba ragco yacni weyse qaadkaas sunnat alwudu aasaan aad u xafidaa oon ku dadaalaa uu yihi nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh walidaalika marka bilaal waxyaalaha uu nabigu salى اllahu عalيه wasalam uu ku tilmaamay inuu jannada ku galay waxaa ka mid ahaa almuxaafada calى الnawaafil ilaalinta iyo xifdinta uu xifdiyey bilaal sunnooyinka uu xifdiyey waxaa kaloo ku yimid xadiisu qudsi ilaahi jala jalaaluhu uu ku yidhi wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya bالnawaafil xatى uxibah فإdا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبdش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاad بي لأuعيidنه إلaهي جل جلاله xadيiث qudسiga wuxuu ku leeyahay addoonkaygu kama zuulayo inuu nawaafiشha iyo sunooyinka uu ku dadaalayo xatىa أحibahu ilaa aan ka jeclaado marka salaadaha sunooyinka ah iyo sunooyinka aad samaynaysid gaayada iyo shayga ugu sarreeyood ka helaysid waa maxabatullah oo ilahay inuu ku jeclaado maxaad doonay hadduu ilahay ku jeclaado maxaa kuu dhiman waxba kuma dhimanayo sharaftii adduunyo iyo midda aakhiraba waad qaadatay hadduu ilaahay ku jeclaado lidaalika midda kale faa'iidada kale sunnooyinkan ku jirta waxaa weeye waa jabran lilfaraa'idi walmaktuubaat aakhire haddii faradka iyo salaadihii waajibka ahaa xoogaa ay kaa dhidhimanaadaan waxyaalaha lagugu buuxinayo waxaa ka mida sunooyinka xadiis bukhaari warinayo waxaa ka yimid markii uu qofka qiyaamaha lagu xisaabiyo salaadihii waajibka ahaa salaadihii haddaysan xoogaa u dhammaystirnayn ilaahay wuxuu leeyahay unduruu fiiriya hal licabdii min annawaafil addoonkayga salaado sunnooyina bal inuu lahaa jiray si loogu buuxiyo meeshan ka duleesha ama qabyada ka noqotay si loogu buuxiyo bal addoonkayga fiiriya sunnooyin inuu tukan jiray marka faa'iidooyin aada u fara badan ayay leeyihiin salaadaha nawaafisha ah walidaalika inaan iska akhrisanno oon oo kitaabkii aanu ka akhrisanno haddana aan anaan ku dhaqmin waa ceebay nagu tahay cilmiga dalabkiisii cilmigii aad raadinaysay haddaadan ku dhaqmaynin wax faa'iidaa ku yeelan maayo ilaa cuquubo meeye waxay la mid tahay warqad dhakhtar uu kugu soo qoray daawo oo daawadii aadan isticmaalin laakiin warqaddii maalin walba aad ku celceshanaysid ood akhrinaysid leeda shan cirbadood afar kaniinii maalin walba inaan maaragta isticmaalo hal cirbadan aan isku diro cirbadna habeenkii waa akhrine bis warqaddii dhakhtar kuu soo qoray maantana waa akhrine akhrintaas maku daawoobi soo inaad isticmaasho ma ahan sidaas oo kale kutubta la akrinayo maantuna haddaad ku celcelinaysid ood leedahay baabu nawaafil salaatu nafli annaflu luqatan aziyaada laakiin aadan ku dhaqmaynin dee xanuunkii iyo mashaakilkii iyo dhibaatadii aad ku jirtay kama baxaysid ilaa inaad isticmaasho mooye walidaalika marka waxaa muhima mar walbaba cilmiga akhrinta keliya waxba kuma taro bal waxaa laga yaabaa inaad dembi iyo khasaaro aad ka faa'iidid waxaa muhima marka inaan mar walbaba anaan akrinay laakiin tadbiiq tadbiiq iyo camalfal aanu samayno annaflu nafligu luqatan min luqatin xagga luqada aziyaadatu ziyaadagu nafliga luqada carabiga waxaa lagu yihaa wixii la ziyaadiyo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana maa iyo ladii dalabahu maagaas asharcu sharcigu uu dalbaday dalaban dalab uu dalbaday dalabkaasoo hayra jaasimin mid go-an hayrkiis ah nafliga sheekh wuxuu ku yidhi xagga sharciga waxaa loo yidhaahaa waa wixii sharcigu uu kaa dalbaday inaad samayso aana lagugu adkayn oo aan lagu dhihin waa lagu ciqaabi haddaad ka tagto waa lagu ciqaabi aan lagu dhihin oo aad aan loogu adkayn kaasa waxaa la yidhaahaa nafli ama sunno wanawaafilu salaati salaada sunnooyinkeedu kahiiratan way fara badan yihiin minhaa sunnooyinka waxaa ka mid a ah alciidaani labada ciidood ciiduladxaa iyo ciidulfidri ayaa ka mida ah sunnooyinka nabigu jideeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi walkusuufaani labada madoobaad ayaa ka mida ah. labada madoobaad maxaa loola jeedaa madowga dayaxa iyo midka qoraxdu markay madoobaadaan walistisqaa ayaa ka mida roobdoontii oo markii abaaruhu ay dhacaan laba ragca in la tukado ayuu jideeyey rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam walwitru sunnada witerka la yidhaaho ayaa ka mida waa sunno la sameeyo cishaha ka bacdi markaad cishaha tukatid ilaa fajarka laga gaaro salaada subax u dhaxaysa ayaa la tukadaa sunnadaas waxaa la yidhaha witri walidaalika salaadan witirka ah abi xaniife agtiisa waajibayba ku ta madaahibta qaar waxaa qaba watarka dhahaya waa waajib sida abi xaniif oo kale abi xaniif wuxuu leeyay watarku waajibu warawaatibu sunnooyinkii rawaatibta ahaa ayaa ka mida oo salaadaha waajibkaa qaarna ay ka horeeyeen qaarna ay ka dambeeyeen wa taraawiixu taraawiixdii ayaa ka mida waduxaa salaatuduxadii ayaa ka mida wataxiyatu taxiyatulmasjidkii ayaa ka mida taxiyatulmasjid waxaa weye markaad masjidka soo gashaba haddii markaas salaad farad oo waajiba aan loo taagnayn isla markaaba laba ragco oo sunno ah inaad masjidka ku tukatid wa sunnatu lwuduu weeseqaadka sunnadiisii ayaa ka mida mar walba ood soo weyse qaadataba inaad laba ragco aad tukatid waa labadii ragco haddaanu ka sheekeynayno bilaal uu nabigu ku tilmaamay salى اllahu عalيه wasalam waxyaalaha uu jannada ku galay wa tartiibu haadihi midaan tartiibinteeda sunnooyinkan aanu soo qaadannay tartiibintoodii fi lfadli xagga fadliga iyo derajada lagu tartiibiyo ka tartiibihaa sunnooyinkan tartiibintoodii oo kale wey fi dikri sheegiddii lagu tartiibiyey sida hadda ayn markaanu sheegaynay aanu u kala hormarinay ayay xagga darajada iyo fadligana ugu kala horeeyaan oo waxaa ugu horeeya alciidaan labada ciidoodaa ugu fadli badan xagga fadliga waxaa ku xiga kusuufaanka qoraxmadoobaadka istisqaha witerka rawaatibta taraawiixda salaatuduxaa sidaa nidaamkaas ayay xagga fadligana ugu kala sarreeyaan salaatulciideyni haadihi midani salaatulciideyn waa labada ciidood salaadoodii labada ciidadoo ciidul adxaa iyo alfidri habka loo tukanayo iyo qaabkii uu nebigu u jideeyey sala allahu wasalam wbaaraka calayhi ayuu sheekhu noo sheegay salaatulciideyni labada ciidood salaadoodii ciidilfidri ciidulfidriga ah wa ciidiladxaa ciidan la yidhaaho ciiduladxaha ah ragcataani laba ragco ciidaha salaadaha la tukanayo labada ciidood ee ciidulfitr iyo ciiduladxaa salaada la tukanayo sheekhu wuxuu ku yihi waa laba ragco yukabiru wuu takbiirsadaa fi luulaa fi ragcati اluulaa ragcada hore ragcadaas hore oo minhumaa labada ragca ka mida ah, nadban min nadbin sunno ahaan wuu takbiirsadaa bayna alistiftaaxi furfurashada iyo wa tacawudi magangelka dhexdooda sabcan toddoba goor ayuu takbiirsadaa qaabka loo tukanayuu sheekhu kuu sharxiyo wuxuu ku leeyahay ragcada ugu horeysa ciidda markaad tukanaysid inta markaas acuudu billaahi min ashaydaani arajiim inta aadan dhihin oo magangelka aadan samayn laakiin ducaaulistiftaax aada akhrisatay wajahtu wejhii markaad akhrisatay acuudu billaahi min ashaydaani rajiimna aan la gaarin inta u dhexeeya ayaad ragcada hore toddoba goor ayaad markaas aad ku takbiirsan allaahu akbar allaahu akbar toddoba goor ayaad markaa isku xijin yukabiru wuu takbiirsadaa fi luulaa fi ragcati اluulaa ragcada ugu horeysa ragcadaasoo minhumaa labada ragca ka mida nadban min nadbin sunna ahaan beyna alistiftaaxi furfurashada iyo watacawudi magangelka inta u dhexeeya sabcan toddoba goor ayuu takbiirsadaa wa fi اthaaniyati wa fi ragcati thaaniya ragcada labaadna qabla tacawudi magangelka ka hor ragcada labaadna acuudu biاllaahi min الshayطaan rajiim intuusan dhihin khamsan shan goor ayuu takbiirsan ragcada labaadna intuusan acuudu billahi min ashaytaan rajiim uusan dhihin ayuu shan goor allahu akbar allahu akbar leh wayakhdubu wuu khudbo akhriyaa khadiibku bacdahaa bacda salaati اlciidi salaaddaa ciiddaa ka bacdi nadban min nadbin sunno ahaan khudbatayni laba khudbo ayuu khadiibku akhriyaa sunnooyinka uu jideeyey nebigu salى اllahu calayh wasalam waxaa ka mid a salaadda ciidda markii la tukado ka bacdi inuu khadiibku laba khudbo uu akhriyo waa waxyaalaha isku khilaafsan yihiin salaadaha maaragta ah jumcaha la tukanayo iyo khudbada ciidda waxyaalaha isku khilaafsan yihiin leanna khudbada jumcada khudbadaa la hormariyaa salaada jumcadana ka bacdiyaa la sameeyaa laakiin tan cagsigeed weyo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu jideeyey in la hormariyo salaada ciidda markaa ka bacdina khudbada la aqriyo yukabiru shaksigu yukabiru khadiibku wuu takbiirsadaa fi luulaa fi lkhudbati اluulaa khudbada ugu horeysa khudbadaasoo minhumaa min alkhudbatayni labada khudbo ka mida tiscan sagaal goor ayuu takbiirsan khudbada ugu horeysa sagaal goor wuxuu ku bilaabi allahu akbar allahu akbar ayuu sagaal goor ku celcelin wa fi lkhudbati اhaaniyati khudbada labaadna sabcan toddoba goor khudbada labaadna khadiibku toddoba gooruu ku celcelina allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa waktuhaa waktu salaati اlciidi salaada ciidda wakhtigeedii wakhtiga la tukanayo bayna duluuci shamsi qoraxda dhalashadeedii iyo wazawaali iyo qoraxda suuliddeedii inta u dhaxaysa qoraxdu markii ay soo dhalato zawaalkiina aan la gaarin zawaalku waa wakhtiga duhurkii wakhtiga duhurkiina aan la gaarin inta u dhaxaysa ayaa la tukan salaadan salaadu lciid salaadu اlkusuufayni haadihi midani salaatu اlkusuufayni waa labada madoobaad salaadoodii wey halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu haddana ka gudageli qoraxdu markay madoobaato ama dayixu uu madoobaado habka loo tukanayo iyo axkaamta sharcigu uu u jideeyey salaatu kusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda salaadiisii iyo wa khusuufi اlqamari dayaxa madoobaadkiisa salaadiisii ragcataani laba ragcow sheekhu wuxuu ku leeyahay dayiix markuu madoobaado ama qoraxdu ay madoobaado waxa la tukanayo waa laba ragca un watajuusu waxaa bannaan fiihaa salaada salaatu khusuufi shamsi wa khusuufi اlqamar salaada madoobaadka waxaa ku bannaan halaaثu kayfiyaatin saddex kayfiyo ayaa ku bannaan yacnii ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye saddex nidaamaad u tukan kartaa qoraxda yani hadday madoobaato salaada la tukanayo ama dayix hadduu madoobaado saddex nidaam ayaad u tukan kartaa ixdaaha ixda halaaثi saddexdaa midkood wahiya ixdadaasi aqalluhaa aqalu halaaث waa saddexda midda ugu yare an tusallaa salaada madoobaadka waa in la tukado ka ragcatay sunnati subxi sunnada subxiga labadeeda ragco kale in loo tukado salaada subxiga markaad tukanaysid labada ragcood sunnadaah oo aad ka hormarinaysid qaabka aad u tukanayso kale in loo tukado taas waa darajada ugu yar qoraxdiyaa madoobaatay ama dayaxiyaa madoobaaday qaabka ugu yar oo sunnadaas aad u gudan kartid waa laba ragcoo sunnada caadiga ah habka loo tukado habkaa inaad u tukatid ثaaniyatuhaa saddexdaa kayfiyo kayfiyadeedii labaad an tusallaa waa in la tukado salaadan khusuufu shamsi iyo khusuufu اlqamar bisiyaadati rukuucayn laba rukuuc ziyaadadooda waa in lagu tukado wa qiyaamayni laba istaag ziyaadadooda waa in lagu tukado bilaa tadwiilin dheerayn la-aanna in siyaadada lagu tukado qaabka labaad ee qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka loo tukan karo salaadoodii waa in ragco walba laba rukuuc loo sameeyo ragco walba halkii ragca maxay lahaan jirtay hal rukuuc iyo hal istaag ay ragco walba lahaan jirtay in marka nidaamkan lagu siyaadiyo ragco walbaba laba goor aad rukuucdid laba goorna aada istaagtid habkaana waa loo tukadaa bilaa tadwiil adigoon rukuucana ku dheeraanaynin istaaggana aadan ku dheeraanaynin qaabkan saddexaad ee ugu dambeeya ثaaliثatuhaa ثaaliثu alkayfiyaat kayfiyaadkaa saddexdaa midkoodii saddexaad an tusallaa waa in la tukado salaaddii madoobaadkii kadaalika sidaas aanu soo sheegnay oo labadii ragco ah in loo tukado bitadwiilin maca tadwiilin dheerayn micigiisii in loola tukado waa qaabkii hadda aanu soo sheegno ragco walba laba rukuuc iyo laba istaag waa in lagu tukado laakiin la dheereeyo dheeraynta marka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye istaagga ugu horeeya waxaa lagu aqrinaa suuratulbaqara suuratulbaqara ayaa lagu aqrin istaagga labaadna waxaa lagu aqrin suuratu aali cimraan istaagga saddexaadna waa ragcadii labaadi ragcadii labaad istaaggeedii wey waxaa lagu aqrin suuratu nisaa istaagga afraadee ugu dambeeyana waxaa lagu akrinaa suuraة الmaa'ida habkaas in loo tukado waa habka ugu ajirka badan oo ugu dambeeyo habka ugu ajirka badan oo ugu dambeeyo wayusanu waxaa la sunneeyaa bacdahaa salaadan madoobaadka ka bacdi khudbataani laba khudbo ayaa loo sunneeyaa markii salaada la tukado ka bacdi salaadan madoobaadka waxaa la jideeyey sharcigu uu jideeyey laba khudbo inuu khadiibku uu akriyo labadaa khudbo marka iyadana habka loo samaynayo waa labadii khudbo oo hadda aanu soo qaadanno khudbatulciid khudbatulciid labadii khudbo oo hadda axkaamtii aanu ku soo qaadanay qaabkaas oo kalea iyagana loo tukano allah subxaanah wa tacaala